Thank you. aleykum kulan wacna wanaagsan saaxiib yaala dalkiin mar walba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho kale wacan wanaagsan saaxiibyaal waa arbaca taarikhdu ku beegan koob iyo tobanka bisha tobnaad sanadkuna waa labaatan saddex iyo labaatan qodobada ogaal aad ku maqli doontaan haddii aa la yihahdo waxaa qayb ka noqon doona dowladda soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka ee taageera dowladda oo lagu eedeeyey duqeymo ka dhacay gobolka jubbada dhexe in lagu laayay dad shacba waxaad kalood maqli doontaan wararkii u dambeeyey duqeymaha isweydaarsanayaan xamaas iyo israa'iil warbaahinta kulmiyana mar kale waxay noqotay warbaahinta ugu wanaagsan soomaaliya qodobada kalood degeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya militariga miyanmar oo dad shacab ah oo barakacyaala ku laayay gudaha dalkaasi iyo dhulgariir mar kale ku dhuftay dalka afghanistan qodobadaas dabcan wixii hore nagu soo kordho iyo xubnihii joogtadaha ah ayaad ku maqli doontaan ee u diyaar garooba saaxiibayaal dhegeysiga barnaamijkeena ogaal فكرة saaxiibayaal heeskaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal kulmiyow waad kulmiseenoo baad kulmiso indheergaradkii baad kulmiso baad kulmiso soomaali weyn baad kulmiseene maamulkiinna karaarsan iyo warbaahintiinna kobcaysa kalsooni baan ku qabnaayoo kulliba laydin jeclaaye kariim baan barinee kalsoonideenna dhammaan idaacaddii kulmisaay kulmiskaagu hawaaro waayahay saaxiibayaal mar kale wacno wanaagsan aan ku bilownay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka gaar ahaan mareykanka ee dowladda taageero waxaa lagu eedeeyey in duqeyn ka dhacday gobolka jubbada dhexe dad shacaba lagu laayay habeen ka hor magaalada jilib iyo sidoo kale bu-aale oo ka tirsan gobolka jubbada dhexe habeen ka waxaa dhacday xilli saqdhaca ah, ah duqeyn ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee mareykanka oo taageeraya dowladda soomaaliya magaalada jilib duqeyntaas dhowr gantaal ku dhacay magaaladaas waxaa tiro dad shacaba ay ku waxyeeloobeen sidoo kale hanti iyo guri ayaa ku burburay gantaalada ku dhacay magaalada jilib ee gobolka ajubada dhexe guri hal qoys ay ku noolaayeen oo dhowr gantaal ay ku dhacday ayaa waxaa la sheegay ama lasoo wariyey in sagaal qof ay dhaawacmeen oo caruur badan halka hal qofna uu ku dhintay dadkaas oo dhammaan isku qoys ah dadka dhaawacmay oo qaarkood dhaawacyo halisa qaba ayaa waxaa loola cararay cisbitaallo ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo lagu dabiibayo dowladda soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka ee dowladda mareykanka ayaa wajahaya eedeymo xoogan oo ah in dadka shacabka ah diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ay waxyeeleeyeen wasiir hore oo lagu magacaabo maxamed cumar geedi oo kasoo jeeda deegaanadaas ayaan wax ka weydiinay khasaaraha duqayntaasi ka dhashay iyo dadka shacabka ah inta ay dhan yihiin goor dhow aanu wareysanay oo arrintan wax ka weydiinana waxauu yidhi eh, waa mahadsantiin eh, adiga dhegeystayaashaada inta waa idin salaamayaa su-aashaas hadaan ka jawaabo jubbada dhexe gaar ahaan degmada jilib eh, duqayma laga geystay habeen hore ambaar aroortii ayaa wuxuu ka soo gaaray khasaare aad u ballaaran dad shacab ah dabcan duqeynta way badneed meelo badan oo magaaladana way ka dhacday xogtana soo gaarayso annaguna xogta aan heli karno waa un dadka shacabka ah ee qaraabada aan nahay ee khasaaraha badan uu soo gaaray xogtooda ayaan heli karnaa sida kale waxu dhaceen ama haddii ay jiraan waxyeelo kale oo nimankan dowladda dagaalka kala dhexeeyo ee shabaab soo gaartay maanan heli karin xogtana waxaan helnay marka habeenkii la fuliyey barqadii ama maalintii dambaan helnay laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo in uu ka jiro khasaare aad u badan oo sagaal qof oo dhaawac halis ah iyo qof dhintay inta badanna isku qoys ah sagaalka qof oo ay yihiin toddoba caruur dabcanna waa dareemi kartaa meel nimankaas ay muddo maamulayeen isbitaalka ka jiri kara iyo xaaladda caafimaada laga heli karo marka khasaaraha shacbigaas soo gaaray umbaan rabay inaan ku xaqiijiyo kana hadlo eh, waayahay marka laga soo gudbo tirada dhimashada ah dadka dhaawaca waa imisa eh, markii laga soo gudbase ma jiraa dad dhaawaca ah oo la keenay magaalada muqdisho si loo dabiibo eh, waad mahadsan tahay dabcan kismaayo ayaa u dhow dadka mm, weli hadda wax muqdisho soo gaaray malahan oo waxay waktiga ayaan saamaxaynin laakiin in halis iyo aad dad aad halis u ah ay jiraan ayaa lii xaqiijiyey dadka aan gaar ahaan dadka famil baa nahay dadka meesha ku waxyeeloobay ee waxaa layidhahda reer muumin nilaha ibraahim muumin qoyskiisa iyo gabar walaashiisa iyo ilmahoodii yani toddoba cunug oo caruur ah iyo hooyooyinkii iyo aabihii waa dareemi kartaa marka khasaarahaas oo guri gantaal ku dhacay uu ka soo gaaray dadka shacabka ah xogtana soo gaaraysa waxay ku koobantahay intaas dabcan khasaaraha wuu ka badnaan karaa ama wax kale way jiri karaan lakiin anagu intana soo gaarta waa inta dadka nala soo xiriiriy noona xaqiijiyey awalna dad aan aqaanay aan isku dhownahay aan xaqiijin karnana ah marka waa intaasoon hadda khasaaraha aan maqlay wax soo gaaray magaalooyinkana ma lahan waana dareemi kartaa meesha fasilitiga ka jiri karo meel nimanka ay shabaab maamulaysa muddo intaa la eg waa meel nabad aysan ka jirin isbitaalna aysan ka jirin marka waxaan isleeyahay un arrintaasa rabe inaan inaan xaqiijiyo ugana dhaafo dowladda soomaaliya xaaladaha noocaan ah iyo duqeymaha marka ay dhacaan boolisiga ka yaala dadka shacbiga ah ee khasaarada soo gaartay cidda mas-uuliyaddeeda qaadaysa in dib loo xisaabiyo iyo xogaha lagu shaqaynaya laftooda khasaaraha noocaana ah, marar badan buu soo nonoqday marka dabcan waa ognahay inay dagaal aan waxba la sula ku jirto dowladda laakiin muhiimadda waxay tahay un in yani waxyaabaha noocaan hadday dhacaan qaabka kale ee loola tacaamulaayo iyo cidda magaranaysa mas-uuliyaadka qaadayso eh, waxaad sawir naga siisaa meesha duqeyntu ka dhacday ma hal gantaal baa ku dhacay ma laba gantaal guriga uu ku dhacayse eh, qaab noocee sawir noocee ayay goobtu ag tahay marka laga soo se eh, dad nool oo dhintay ama dad dhaawacmay ma jirtaa hanti burburtay waa mahadsan tahay afar meelood ayaa gantaalo ku dhaceen meel ka mid ah waa shirkadda hormuud garash ay lahayd shidaal badan iyo gaadiid badanna uu yaalay khasaare nafeed kama dhicin laakiin hanti badanaa ah ku dhib gaaray sida aan xogta ku haayo meel kale waa korontadii magaalada meel kale oo idana iskuol lagu sheegay ayaa idana la duqeeyey gurigaana oo guri xaafadda waa beri dhinaca magaalada wadada muqdisho ka timaada kismaamaaska agga wadada ka xigta ay xaafadda ku taala khasaaraha marka gurigan gaaray ayaa ugu badan oo magaranaysaa meelaha oo ku dhacay hadda gaar ahaan dad shacab ay joogeen gurigaana ugu badan daban korontada hal nin oo waardiyaasheeda ka ah ku dhintay xarunta korontada magaalada marka khasaaraha intaan ognahay dabcan waa dareemi kartaa anagu halkaana ka joognaa waxaana soo gaari karaa ma xaqiijin karana waa dadka shacbiga ah, ee ehelkaan hay nala soo xariiro Eh, si kale wuxuu dhahaa dabcan ciddii fulisay iyo dowladda iyo ciddii lala diriraya ah, ay tahay in laga wareysto eh, waayahay eh, sidaan ka warqabno gobolka jubbada dhexe ama jubbada hooseba dhamaan magaalooyinkiisa inta badan ba al-shabaab ayaa ku sugan marka sidee suurtagal ku noqon kartaa al-shabaabna in la duqeeyo lagana baaqsado dadka shacabka in la waxyeeleeyo waa mahadsan dabcan dadka shacabka ahna waa shacab dowladda sirdoon bay leedahay xog baa lagu howlgalaa cidda ma garanaysaa mas-uuliyadda qaadaysana waa cidda xogta iyo ay u dirsatay dowladdu way indho badan tahay marka inay shabaabna bacsadka shacbigana badbaadisa waa waajibka dowladda u yaallo waa mm-hmm. ugu dambeyntii eh, duqeynta ay geysteen hay ama diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ee saaxiibada beesha caalamka ee taageeraya dowladda soomaaliya iyaga laftooda baaq nooca ayaad gaarsiin laheyd marka laga soo gudbo dowladda soomaaliya ilaa waxaa geystay duqeyntan waa maraykanka oo taageeraya soomaaliya mahadsan tahay dabcan dadkan dowladda ayaa mas-uulka ah maraykan mas-uulka ahan dowladaha taageera dowladdana waxay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya xogta iyo xogdoonka iyo waxa localka ee dalka joogana dowladda ayaa maamusho iyo xogta lagu duulayo marka waxaan isleeyahay mas-uuliyaadkaas waa askara ayadaan rabaa shacbiga waa shacbigeedii eh, nimankan lala diriraayo ee eh, muxuu ahay dagaalka eh, kala dhexeeya dowladda ama jiritaanka dowladda diidanna ayadaa la rabaa in la tacaamusho marka mm, layskuma xiri karo shacbiga in la badbaadiyo nimankan lala diriro waa wax magaranaysaa aad simbil u ah dabcan wasaari wax waa jiri karaan waxa markay dhacaanna qaab looga hortago ama qaab looga dabtaga ay leedahay waxaan ka rabna waxa waye dowladda in la xisaabiyo wixii meesha ka dhacay dib loo fiiriyo rogaha sirdoona la isticmaalay dib loo akhriyo iyo cidda keentay iyo khasaaraha meesha gaaray ee shacbiga gaaray intaba marka muhiimadda taas waa nugu baaqaya dowladda in aad loo taxadirina waa nugu baaqaya waayahay kaasi wuxuu ahaa wasiir hore maxamed cumar geedi waxa uu ka hadlayey ama uu faahfaahin dheeraada ka bixinayay duqeyn magaalada jilib habeen ka hor lala beegsaday halkaas oo dad shacaba ay ku waxyeeloobeen in ka badan sagaal qof ayaa dhaawacyo halisa ah qaba oo la geeyey kismaayo hal qofna waa uu dhintay dadkaasina dad isku qoysa ayay u badan yihiin arrintaas aan ka horeysanaynin dhageystayaal markana warbaahinta kulmiye ayaa markii lixaad waxaa loo doortay warbaahinta ugu wanaagsan soomaaliya kadib cod loo qaaday warbaahinada dalka waryaheena cabdiraxmaan axmed gacal ayaa warbixintan soo koobaya somaali business award labaatan iyagoo u hambalaynaaya waxay u garteen ama ku guulaystay andhaho radioga ugu wanaagsan wuxuu noqday k n n radio xalay kale muqdisho waxaa looga dhawaaqay inay tahay horyaalka warbaahinta shabakada wararka rediyo kulmiye taasoo markeedii lixaad ku guulaysatay warbaahinta ugu wanaagsan munaasabad heerkeedu sareysa laguna qabtay muqdisho soona abaabuleen soomaali business awan laguna abaalbarinaya shirkada iyo goobo ganacsi oo kala duwan ayaa kulmiye loogu doortay inay tahay warbaahinta ugu wanaagsan ridwaan yuusuf xaaji gudoomiyaha hay-adda soomaali business award oo munaasabada qabatay waxa uu sheegay in shabakada wararka kulmiye ay ku guulaysatay warbaahinta ugu wanaagsan kadib afti laga qaaday bulshada soomaaliyeed bismillah raxmaan raxiim eh, caawa ay taarikhdu ku beegantay tobanka bisha tobanaad labada kun labaatan saddex waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ku dhawaaqnay eh, islamarkaana aan bogaadinay hanbaliyinay eh, shirkadaha ugu wanaagsanaa ee sanadka labada kun sanadka haddaan ku jira labada kun saddex labaatanka brograamkan business awards wuxuu soo socday sanadkan horta waa sanadkii saddexaad wuxuu soo socday codayn waxaa socotay muddo saddex bil ah ereyada kulmiye Eh, idaacada badana tartamayen eh, kulmid ota way kusoo baxday marki ugu horeyso nominationkii eh, kusoo baxday waxay ka mid noqotay afarta idaacada ugu wanaagsan dadka soomaaliyed u socdayeen nomination kadib haddana waxaa bilownay voting systemka caadiga ee afartaas idaacada ku tartansiinay haddana waxaa ugu codbatay kulmiyada waxay noqotay in bulshada soomaaliyeed ee ayagu ay doorteen una doorteen idaacadda ugu wanaagsan sanadkan ah. sidoo kale xafladdii xalay waxaa hadalla ka jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ismaan maxamed cabdi ismaan iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan maxamed barre ibraahim waxayna tilmaameen in guuleystayaasha dhammaantood ay ahaayeen kuwii u qalmay isla markaana ay bogaadinayaan dadaalkooda ganacsasadii soomaaliyeed iyo dhallinyaradii soomaaliyeed oo wasiirooda quruxda ballan farxadda ay ka buuqato caawa halkan ku wada dabaaldegaya kuwii guulay waxaan leenahay hambalyo kuwa aan guulaysan insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka kale inay guulaysan doonaan dalkeenna wuxuu u baahan yahay nabad wuxuu u baahan yahay horumar wuxuu u baahan yahay hal abuur dhallinyarada hal abuur kalen in la soo dhoweeyo waa muhiim hal abuurkan soomaali business aweer ay ku dhiirigelinaysa ganacsada soomaaliyeedna waa ugu mahadcelinaynaa waana ugu hambalyaynaynaamarkale waxaan aada ugu mahadcelinaa bahda somaali business award iyo dhammaan guulaystayaasha waxaan leh inta guulaysatay hambalyo ganacsatada oo mataqaanaa ku guulaysta caawa munaasabadan kuwa kale waxaan urjeenaynaa insha allah sanadada dambana inay ku guulaysaan mar kale waxaan isleeyahay dadku aada u daalayne waa inoo gebagabe halkaasaa inoogu xiranta asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu shabakadda wararka kulmiya ayaa markeedii lixaad ku guulaysatay warbaahinta ugu wanaagsan waxaana xalay ee noqotay warbaahinta keliya ee guulaysatay tartankii soomaali business awaad ay qabatay waxayna shabakada wararka ee kulmiya hore shan jeer oo isku xigtay ay ku guulaysatay tartan loo qabtay warbaahinta soomaaliyeed agaag dhegeystayaal waa mahadsan yahay wariyahena cabdiraxmaan axmed gacal warbixintaasi ku eegayey abaalmarinta la siiyey raadiyaha kulmiye kadib muddo ah, lix sano ah oo sheegxigta isla weli arrimahaas ayaanu ku wada jirnaaye agaasimaha guud ee shabakada radio kulmiye burhaan diini faarax ayaa wax laga weydiiyey waxay kaga dhigan tahay maamulka guud abaalmarinta mar kale ay ku guuleysatay radio kulmiye wariyahena farxaan ayuu qadka telefoonka ugu waramay wariyahu isaga oo agaasimuhu ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu yiri waxaan aadaa mahadsan tahay eh, waxaan kuleeyahay hambalyo adiga iyo dhegeystayaasha radio kulmiya intaas kadib eh, xalay waxay ahayd habeen kale oo baadadkeenan oo ah habeen weyn codayn eh, wakti bilaa ah muddo bilowna soo socotay oo marxalado kala duwan soo martay ayay ka heleen markii lixadi ku noqotay warbaahinta ugu wanaagsan dalka ama soomaaliya sida ah, dadku wada og yihiinna waa markii lixaad tan iyo laba kun kooiy tobankii markii la aasaasay shabakada wararka kulmihi abaal marintan ku guuleysatay eh, mas-uuliyiinta somali bisnita waadhis oo munaasaba dhan qabtay waxay noo sheegeen in codayntu ay marxalado kala duwan soo martay dadka soomaaliyeedna marka hore ay codeeyeen siday ku guuleysatay idaacaddu waa sidaas marka hore waxaa lasoo saaray waxaa loo yaqaano ama afka loo yaqaano short oo idaacadaha dalka ku yaala in la kala xusho dadku waxay xusheen afar idaacadood oo kulmihii ku jirtay ehm, kadibna afartii ayaa haddana loo sii kala codeeyay mar labaad taas waxay keentay iyadana in kaalinta koowaad ay kusoo baxdo ee warbaahinta kulmihii waanu mahadnaqeynaa runtii dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka qayb qaatay codayntan iyo maxay ahayto sida dadka soomaaliyeed ay u taageersan yihiin warbaahinta kulmihii aadaan kaga in kasta ama qof kasta oo noo codeeyey iyo qof kasta oo noo coden labadaba waan mahadnaqaynaa aada mahadsantiin farxad gaara ayay noo tahay ambalyadan waxaa la wadaageynaa dhammaan dhagaystayaasheena waad guulisateen aniga kaliimaaha waxaa sidoo kale la wadaagayaa dhamaan shaqaalaha warbaahinta kulmiya iyo saaxiibadii soo maray oo aan leenahay dadaal weyn ayaad geliseen runtii inaad xato halkaas aan kasoo baxnay see ugu qayb qaateen dadweynaha markaasi u codeynaya idaacadaha lasoo bandhigay ee tartanka galay oo markii dambena ay ku guulaysatay kulmiye Eh, waxaan horshee somaali bisinka waa dhiso intii markoodii saddexaad barnaamijkan qabanaya eh, in lagu codeynayay dadka su-aalaha weydiinayeen eh, lagu codeynaya internetka ama waxaa onlineka loo yaqaano marka runtii de qofkii faafixin ubaahana bagekoodu geli karaa oo keri heri karaa markay soo bilaabeen markay soo gabagabeeyeen soomaaliya waxaa ka jira warbaaxin badan oo runtii kulmiya keliya kama jirto marka dadka soomaaliyeed ay marka si online ah ayay ku codeynayeen marka afarta idaacadooda oo ugu horeysa soo baxdaan ku dhibnay kadibna afarta idaacadoo markii mar labaad haddana dadka su-aalo weydiiyo oo dadka kala geliyana kulmiyaa kusoo baxday waxaa isu mudan farxaano kulmina hay-ad warbaahinta keliya lagu abaalmariyey xalay goorta marka loo tasho warbaahinta soomaalida ama warbaahin oo dhanba maamulka ahaan maxay inkaga dhigan tahay in markii laxaad aada ku guuleysataan tartan loo qaaday idaacadaha ku yeela dalka wallaahi wax weyn bay noo tahay waxay noo tahay dhiirigelin bay noo tahay waxaan u arkaynaa eh, haddii tartanku uu ahaan lahaa wax dad yara gacantooda ku jira aan ku guuleysanay ama qofku ama shaksiyada go-aan ka gaari karaa kooban oo waxay noo ahaan lahayd waxaan dareemi lahayn de markaas xoogaa gacandain dadka laakiin in dadkii soomaaliyeed ay noo codeeyaan markii lixaad idaacadda ugu wanaagsan ay aqoonsadaan waxaa isleeyahay wax weyn bay noo tahay sharaf bay noo tahay farxad bay noo tahay waxaan aaminsana dadka soomaaliyeed oo aan u adeeysno afar labaatan kasta in waxay ahayto ay iyaguna naftigooda dhimadhiirigeliyeen hawsha halkaas inaan ka sii wadno inay tahay waxaan nahay idaacad madax banaan ama warbixin madax banaan oo runtii sida halskeena ku jirtaba kulmiga kulmana jiro kaamana jiro ku taagan mar kasta eh, muddada saddex iyo tobanka sana ah hadda idaacaddu hawada ku jirtana waxaan leenahay barnaamijyo iyo warar iyo waxay la bixiiseynayaan ka qayb qaadashada kulaysa bulshada baahdaasa daran iyo inaan ku shaqeyno oo hadafkooda uu yahay kuwaan codka lahayn ayu ayaan kasii dhamaynba inaan ku taagnaano oo halkaas aan kasii wadno waxaan ugu bishaareynana runtii eh, farxad weyn inay noo tahay anaga dadka noo codeeyey dadka soomaaliyeedba eh, sidaa inooga barteena inaan barnaamijyo iyo warar iyo waxyaaba cusubna aan usoo kordhin doono sanadkan ayaan haddii ilaah yiraahdo aan ku dadaali doonaa soomaali bislika waa dhis saddex sana qabanaysa barnaamijkana sanadkii labaad oo xiriir ah oo idaacaddu eg dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal oo raadiyaha kala jaan qaadaysaane markana hirshabeelle haddaan adno deegaanka ciidciidka jimbilow ee gobolka shabeellaha dhexe muddo dhowr toddobaada ah weli waxaa isku fadhiyay ciidamada dowladda kuwa iyo sidoo kale al-shabaab oo dhinaca ciidamada deegaanka ayaa ka mid ah oo taageeraya dowladda soomaaliya oo iyana aagaasi ku sugan weli waxaa su-aal ay dul hoganaysaa oo ay dul taagan tahay iyadoo awood badan la isugu geeyay halkaas oo ciidamada militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka iyo saaxiibada taageeraya dowladda soomaaliya ee diyaaradaha caalamiga ah ee hawada deegaanadaasi dul hay ah habayaan tiro dhowr jaarana dhowr gantaal ay ku tuureen sababta weli al-shabaab ay deegaankaasi ugu sugan yihiin haddaba xildhibaan saadiq mukhtaar cabdulle oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle ayaan wax ka weydiinay sababta muddo intaas la eg ay u qaadan karto in al-shabaab kayn yar oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe lagula dagaalamo isagoo u warramayay waryaheena saciid cabdiraxmaan cali ayaa wuxuu yidhi waa maadsantahay waxaa cid ka joogna eh, sidaad la socota maalmahan waxaa ka socday howlgallo looga sifeynaya nimankii cadowga ahaa khawaariijta ahaa oo soo gala meeshaan eh, godad ka qobtay marka dee waa waxay ku jiraan waxaan gebigebada iyo qeybta ugu dambeysay hmm. eh, looga bixinaya aan ku jirnaa marka haddana waa afarta ka kariim waxaa qaybaha qeyb walba waxa ugu xiran ciidan maalinkanasidaana malahan inay dhintaan maa wax kale u furano ma marka waa rajiyeenaa inaan saacadaha soo socda soo gabagabay doono ay tahay qeyb markii ugu dambeysa cidcidka laga sheegi doono nimankaas adoga galabta dagaal ayaa bilowday ilaa waqtigan inuu soo gaaraa nagu maqaalaa warbixin ma naga sii kartaa dagaalkaas waa socdaa hadda weli waxaa laisugu jiraa gudadkii ii sheeg eh, nimanku ay ku jireenaa laisugu jiraa difaac waa ka xiran xabadaa goos-goos ah marka dee eh, dagaalku dagaal joogsaday ma aha maalmaha muu socday laakiin dacaawa ugu sii daran yahay oo nimankii gudadka loogu galay oo waxa uu kor dagaalamo haya gododkoodii waa marka mm. waxaan rajeeyeynaa inay saacadaha soo socdaan ay meeshaas waqtigooda kaliya subaxdii nagu tegi doon ay naga soo gabagaboon doonto hawsha siyaasa weylaan insha allah in muddaha ay qaadatay in howlgallada ay halkaasi ka socdaan oo la yidhaahdo waa lasoo abjaraa raggan maxaa sababay ayaa la dhihi karaa sabab kale ma ahane meeshu meel jiq ah waay meel odonsan oo meel laga gala aan lahayn waaye marka waxay sameysteen farsamooyin badanay sameysteen siqday galeen gudad waaweynay qodeen miinooyinay ay eh, ku eh, wareejiyeen eh, marka miinooyina badan ka sugeen marka mar walba gilbamiina qarxinaya marka dhowr maraa dagaal meesha ka dhacay oo lagu laabtay laisku noqnoqday hmm. marka hadda dee mar haddii waxyaala dagaal ay yihiin saraakiil saraakiila joogtay oo qorsheynaysa dagaalka hmm. u yaraado nimankaas cadowga ah ee miinooyinka iyo balaayadii wax maleegaya eh, ayaguna ay u dhintaan eh, meesha loogala bixiyo riskigeena iyo eh, dhibaatadeena waxa ay u yaraatane sababahaasaa jiray dookaasay ku jiraan madaxay kala soo baxayan kaliya mama la arkay ayaga marka meesha la gelay un wax qarxinaya mhm marka de meelay ka bixi kaaraanoo ma lahan hataa xabad lagu rido waxay udhima doonaan baahiy udhima doonaan iyo kuleel marka wixii xeelad ah iyo wixii farsamooyina saraakiisha sarsare ee meesha joogta ayaa dagaalka hogaaminayay oo ugu horeya taliyaha lugta ciidanka hooga soomaaliyeed iyo taliyaasha taliyihii qeybtaa jooga jooga wasiiro iyo la taliyaal sare marka de wixii qorsooy iyo taliyaal ururo odayaal guurtooyo wax badanaa jooga marka dee xeeladda dagaalkana waa badan tahay marka taas waxa waaye aniga warbixinteeda iyo m waa laigaga aqoon badan yahay adiga imise maalin ayaad ku sugan tahay goobtan hadda dagaalka uu ka socdo oo xubnaha ka tirsan al-shabaab ay ku go-doonsan sida la sheegay hala ugu yaraan shan iyo toban maalina jirna halkan maalin kastana un de shaqaa la qabanaya steebaa la qaaday steebaa la qaadaya marka waxaan rajeeyeynaa laakiin darajada ugu fiican ee jirto ay tahay inaan caawa iyo buri haysa nala doonin boqol kiiba konton ka badan naga haysana meesha ay ku jiraan ugu galnay marka de gudadka waa la isugu galay wel banaankaa laga dagaalami jiray laakiin gudadka la isugu galay gudadkana qayb ayaga haysto qaybna ciidanka xooga dalka iyo geesaasha deegaanka ayaa ku jiro marka difaaciya laga qotay waa difaaca la isugu jiraa gudadkoodiyaa marka aa la isugu gala gudadkoodiyaa lagu dhex dagaalamo haya eedo loo jeediya ayaa jira ciidamada xooga dalka iyo diyaaradaha dhanka cerka ka duqeeyo kooxda al-shabaab ee soomaaliya ka taageera dagaalka lagula jiro kuwaas oo ah in eh, amare ay soo baxaan in dib looga soo baxo goobihii eh, laga qabsaday kooxda islamarkaana la yidhaahdo waa la duqeynayaa ciidamada deegaanka waxay ka cabanayaan in aan la duqeynin marka sidaa la yidhaahdo raggiina isla bartii ay ka bilaabeen howlgalka intay yimaadaan ay miinooyin mar kale aasaan oo Eh, mar kale ay noqoto in dhibaato laga maro in gudaha loo galo ma jiraan eedahaas amasntawaje waa macquul eh, laakiin annaga eh, diyaaradaha waxay duqeynayaan mar walba farsamay isticmaalaan oo ah inay sawirka qaataan waxay duqeyhaana waxay arkayaan ay yihiin marka dee nimankan farsamooyinka ay samaysteen ay qabteen gudadkii waxay kasii hormariyeen qaar iyo awsas iyo wax badan ay kasii hormariyeen Eh, mana soo baxaan marka markastoo la yiraahdo eh, duqeyn waxbaa la duqeynaa duqeymo waa dhacaan diyaaradu wax uga tuurtuurtaa laakiin de eh, inta badan maadaama nimankaan ay laftirkooda khibrad horey uga qaateenna laga yaabo waa farsamooyin badan ay inaysan soo bixinaa kamida godki inay ku jiraana kamida markay diyaaradii wax arkaan marka waa macquul inay duqeymuhu mararka qaarkood ay laakiin hadda inta badan waxaa saameynaya o arkiin waxay ahayd xabadda ay ridayaan ciidanka hooga dalka iyo siyaasada deegaanka inta badan marka diyaaradu waa jiraan markasta sabaxa gadaal ubaxa waa dhahaan dadka laakiin haddana ma aragno inta badan wax ay dileen amba meelay buriyeen iyo shaqooyin badan oo ay qabteen ma aragno waayahay saaxiib yaalkaasi wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabelle aan wax ka weydiinaynay xaaladda deegaanka cidciidka weli muddo toddobaadyaha isku horfadhiyaan al-shabaab iyo ciidamada dowladda markana saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada soo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhagaysataan xubintaani wadajir waxaan kuu soo jeedinayaa luul maxamuud aadan iyo cabdulaahi bootaan xidig aan ku hormarno markaana dhanka hadalhaynta waa tahay cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aada u qabsaday shabakada wararka kulmiya oo ku guuleysatay abaalmarinta idaacadda ugu wanaagsan sanadkan ee labada kun saddex iyo labaatanka sidoo kale idaacadda kulmiye amraadiyo kulmiye ayaa markii lixaad waxay tahay inay ku guuleysato idaacadda ugu wanaagsan guud ahaan soomaaliya mhm. tan iyo markii la asaasay raadiyaha kulmiye labada kun koobiyo tobankii waa tahay waa sidaa sheegtay hambalyada idaacadda kulmiye ayay dadku markaa siyaabo kala duwan uga falceliyeen iyagoo oo markaa qormooyin uga hambalyeynaya baraha bulshadana e, ku baahinayey lana qeybsanayay farxadda in raadiyo kulmiye ay sanadii lixaad ku guuleysanayso abaalmarinta idaacadda ugu fiican aadeed cabdulaahi ah, shirkada la yiraahdo somali business award ayaa qabatay tartankan mhm. iyadoo qabatay guud ahaan warbaahinta dalka ka dhisan mhm. idaacadda kulmiye ayaana waxay noqotay idaacadda codka ugu badan ka heshay mhm. dadweynaha soomaaliyeed shacabka amaba dhegeystayaasha kulmiyana ay u codeeyeen in raadiyaha kulmiya uu yahay idaacadda ugu wanaagsan ee ka howlgasha guud ahaan soomaaliya sanadkiiba marayaan abaalmarintan loo qabtaa warbaahinta ka shaqeysa gudaha soomaaliya waa tahay hadlaynta haddaan halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka waa hagaag luuley qormada ugu horreysa dhankayga cabista shaaha qorfaha uu ku jiro waxay kaa yarayn doontaa wadna garaaca dibriyada gaaska oodimaha iyo calooladayga midabka buluuga inta badan waxaa isticmaala aaladaha baraha bulshada sida facebook twitter iyo skybe sababtoo ah midabka buluuga ah maskaxda ayuu dejiyaa haddii hurdada aad habeenkii hurdo ay tahay lix saac oo xidhiira welina aad dareemayso ama aad la soo kacayso daal hurdada kadib jirkaaga ayaa biyo cabista ku yartahay ee biyocab qandhada waxyaabaha dabiiciga ah ee baabi'iya waxaa ugu horreeya liimbambeelmada sababtoo ah maado heerkulka jirka hoos u dhigta ayaa ku jirta haddii aad cabto sabiib la dhax dhigay biyo adiga oo baahan maqaarkaaga waxaa muddo bil ah kaga baabi'i doono finanka iyo haaraha wejiga qormada waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala doctor waahin sabriye dambayso dhankayga haddii aan soo qabto waxay ka hadlaysaa caafimaadka qajaarka waxay ka hadlaysaa caafimaadka uu jirkeena uu leeyahay cunista qajaarka ama cabista biyaha qajaarka cudurrada waxyaabaha jirka ka difaaca waxaa ka mid a ah qajaarka sababtoo ah jirka wuxuu u sameeyaa difaacay adag tahay in jeermisyadu kasoo gudbaan miisaanka waxyaabaha dheelitira waxaa ka mid ah qajaarka sababtoo ah wuxuu shiilaa ama burburiyaa xeerta dheeraadka ku ah jirka gaar ahaan xeerta caloosha wadnaha wadnuhu waa mid ka mida ah jirkeena xubnaha ugu muhiimsan wuxuuna nooga mas-uul yahay dhiigga qajaarku wuxuu wasaqda ka saaraa dhiigga sidoo kalena wuxuu ka qayb qaataa caafimaadka wadnaha maqaarka inuu liisho noqdo sidoo kalena qaleelka ka baaba'o waxyaabaha sababtu ah waxaa ka mid a ah qajaarka kareemada la mariyo jirka intooda badan waxaa laga sameeyaa waxyaabo dabiici ah oo ugu horeeya qajaarka ugu dambeyntii sokorta iyo caloosha fadhida dadka sokorta qaba qudaarta loo ogol yahay dhakhaatiirtuna ay kula taliso waxaa ugu horeeya qajaarka sababtoo ah wuxuu sokorta kala dagaalamayaa inay kacdo qajaarku wuxuu sidoo kale saxrada ka dhigaa mid aad u jilicsan waxaa soo xignay doctor cabaas uur yare tan iyo kulan dambe waa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada luuya cabdulaahi oo idileh sidaasiina badgeliyo wanaag saxaabiyaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana wararka soomaalida ka baxsanaya dunida inteeda kale ayaan aadaynaa aan ku hormarno gaza iyo israel dhimashada israa'iiliyiinta ama yahuudda ee weerarada xamaas ay kordhisay saacadii lasoo dhaaftay ayaa la sheegay inay gaartay kun iyo laba boqol sida ay sheegeen ciidamada yuhuudda war ka soo baxay ugu yaraan kun iyo laba boqol oo israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay weerarada lama filaanka ah ee xamaas ay qaaday afayeen u hadlay ciidamada difaaca ee israa'iil ayaa waxa uu sheegay in israa'iil ay kordhinayso duqeymaha ay ku hayso marinka gaza talaadadii shalay gelinkii dambe weeraro cirka ah oo dhacay oo xamaas ay qaaday iyo sidoo kale isla yahuuddu waxaa lagu dilay boqolaal falastiiniyiin iyo sidoo kale israa'iiliyiin ah xamaas ayaa iskacaabin xoog leh samaysay iyadoo sidoo kale saacadii lasoo dhaafay duqeyn dhowr ah ay ka geysatay qeybo ka mid ah aagga yahuuddu ay ku sugan tahay xamaas waxay burburisii gebi ahaanba siliga ku wareegsan aagga gaza iyadoo marinka gaza uu noqday aag go-doonsan kadib markii dhinacyada laga go-doomiyey oo dowladda masarna ay koonfurta ka go-doomisay halka yuhuudduna ay weerar xoog leh oo madaafiic ah ay ku riday saacadihii lasoo dhaafay burbur xoogan ayaa soo gaaray magaalada gaza sida laga dheehan karo sawirka iyo muuqaalada ku bahay saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta dunida iyo dhammaan social mediaha ama baraha bulshada ee caalamka taasi oo la arkayay gaza oo gubanaysa iyo daaraha burburay kadib gantaalo dhowra ah oo yahuuddu ay ku garacday dhimashada ayaa sii kordhaysa labada dhinacba xamaasna waxay isku dayeysaa inay weerar rogaal celisa ay sameyso iyadoo aysan wax quusa aysan muujin saacadihii lasoo dhaafay ergeyga gaarka ah ee dowladda shiinaha u qaabilsan arrimaha bariga dhexe zair jun ayaa khadka telefoonka waxaa kula hadlay mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar wada wadahadallada ayaa ku saabsanaa xaaladda falastiin iyo israa'iil isagoo ku buuriyey waddanka masar in dadaal iyo horumarin ay ka sameeyaan xadka ay xireen uguna baaqay inay si deg deg ah ay u furaan xadka laga xirtay falastiiniyiinta ee masar sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha zoy waxau xusay in shiinuhu uu aada uga walaacsan yahay xiisadda iyo rabshadaha ka aloosan falastiiniyiinta iyo israa'iil dhexdooda islamarkaana waxa uu sheegay inay aada uga xun yihiin khasaaraha tirada badan ee dadka rayidka ah ee lagu xasuuqay colaadaha ka dhalatay marinka gaza uu lagu dilay kumanaan falastiiniyiinah waan dhaliilayaa waan aan cambaareynayaa falka ka dhanka ah dadka rayidka ah. waxaan ka baqayaa in xaaladdu sidan ay kasii darta ayuu yidhi ziyaaj oo u waramayey dowladda shiinaha waxay salka ku haysaa arrintan weeraro rogaal celisa oo yahuuddu ay ku sameynayso falastiiniyiinta waxaan aaminsanahay in falastiiniyiintu qadiyad xor ah ay leeyihiin loona baahan yahay in loo madax bannaaneeyo dhulkeeda ayuu yidhi mas-uulka oo hadlay dowladda shiinaha ee farinta u diray dowladda masar masar ayaa maalin ka hor xadkeeda ka xiratay gaza iyadoo qulqulka dadka ka cararaya madaafiicda ama gantaalada yahuudda ay ridayso laga xirtay xadka masar shiinuhu wuxuu diyaar u yahay inuu ilaaliyo ayaa layidhi xiriirka iyo sidoo kale isku duwidda arrimaha falastiiniyiinta waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dowladaha xulafada nal ah inay qadariyaan ah, qadiyadda falastiiniyiinta ayaa lagu yiri heshiiska u dhexeeya sacuudiga iyo iran ayaa bishii maaj waxaa taabigeliyay dowladda shiinaha waxaana shiinuhu uu isku dayayay in bariga dhexe awood xoogan uu ku yeesho iyadoo washington ama mareykanku uu ka talinayay labaatankii sane ee lasoo dhaafay bariga dhexe awood xoogan uu ku lahaa laakiin shiinuhu waxa uu isku dayay inuu galaangal xoog leh uu ku yeeso bariga dhexe oo ah israa'iil iyo falastiin dhulka ay dhacaan waxaana uu la safan yahay qadiyad ahaan shiinuhu dowladda falastiin israa'iil waxaa la sheegay in hub la mamnuucay oo caalamka laga mamnuucay ay ku duqaysay oo shacabka falastiiniyiinta ah warbaahinta maxalliga ee falastiin ayaa waxay sheegtay in milatariga yahuuddu ay adeegsadeen babaanooyinka laga mamnuucay dunida ee khatarta badan kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay lagu garaacay magaalada gaza hubkaas laga mamnuucay sharciga xadgudubka waa hubkan ayaa laga mamnuucay eh, dunida wuxuuna noqonayaa mid qaramada midoobay ay horay u meel meelmarisay golaha ammaanka oo sharci daro ku ah in la adeegsado bambaanooyinka caynkan oo kaleha ayaana noqonaya kuwo halis ku ah deegaanka duqeyn ba-an oo ka dhacday gelinkii dambe ee talaadadii shalay ayaa dad rayid ah lagu laayay taasi oo lagu garaacay magaalada gaza wararka ka imaanaya deegaanka yemoa ee gaza u dhow waxaa duqeynta israa'iil loo adeegsaday hubkaas lagu magacaabo faskar kaasi oo ah mid halisa ah wuxuuna burburiyey aagga iyadoo duqeyntaasi ay ku hoobatay deegaano badan ama tuulooyin aada u badan oo ka tirsan gaza deegaano u dhow kumanaan qof ayaana ka cararay guryahooda kadib markii ay arkeen diyaaradaha israa'iil oo hubkaasi ku ganaya deegaanada ku dhow marinka gaza si kastaba ma aha markii ugu horreysay ayaa layidhi oo milatariga yuhuuddu ay adeegsadaan hubkaasi waxaana horey ay u adeegsadeen dagaalkii labaiyo labaatankii maalmood ee ka dhacayay aagga falastiin taasi oo dad shacaba lagu laayay dhacayna december labaatan iyo toddobadeedii sanadku markuu ahaa labadii kun iyo sideedii ilaa labadii kun iyo sagaalkii xilligaas oo shacab badan oo falastiiniyiina lagu dilay aaggaasi iyadoo israa'iil iyo sidoo kale weerarka u dhaxeeya falastiin ay sii kordhayso ayaa waxaa lagu soo waramayaa ama dowladda greegu ay war ay soo saartay ku sheegtay in arrintan loo baahan yahay in xaalad xasilooniha ah lagu soo dabaalo si qulqulka muhaajiriinta ee dadka reer yurub kusii qulqulaya ama aaga yurub ku qulqulaya loo xakameeyo ka ugu sarreeya ee dhinaca socdaalka ee dalka gariiga ayaa ka digay in colaada ugu dambeysa ee sare u qaaday tirada muhaajiriinta taasi oo uu sheegay inuu qaramada midoobay u sheegayo in falastiin laga daayo colaadda iyo weerarka lagu qaaday loona baahan yahay in bariga dhexe xaalad nabadgelyaha laga dhigo si ay u yaraadaan ayuu yidhi qulqulka muhaajiriinta wasiirka socdaalka ee dalka giriiga ayaa ka digay in xitaa ka hor inta aanay rabshadaha ugu dambeeya aysan bilaaban in dalkiisa giriiga uu la tacaalayo tirada muhaajiriinta sharci darada kusoo galay gudaha dalkaasi griiga ayaa noqday marin qulqul ama muhaajiriintu ah inta badan ay u adeegsadaan kaasi oo ay ka galaan yurub iyagoo isticmaalaya badda aagaasi marta wasiirka ayaa ka digay in xiisadaha cusub ee ka jira bariga dhexe ay mar waliba culays ay ku saarayaan dhinaca muhaajiriinta kaas oo sheegay inay soo kordhin karaan tiro dad ah oo kasoo qulqulaya aagaasi midowda yurub wuxuu si gaara farta ugu fiiqay haddii iiraan ay ku lug yeelato xiisada cusub iyadoo marka horeba xaalado kala duwan ay ka jireen lubnaan masar iyo libiya in xaalad kale ay ka taagnaan karta ayuu yidhi aagga bariga dhexe islamida ah dalka sbain iyo italy iyo wadamo kale ayuu ugu baaqay inay wax ka qabtaan xaaladda qulqulka muhaajiriinta iyadoo sbain iyo itaaliya ay ka mid yihiin wadamada afrika iyo sidoo kale asia looga soo tallaabo wuxuuna ugu baaqay dhammaan dowladahaas inay iska kaashadaan sidii loo xakameyn lahaa qulqulka muhaajiriinta dhinaca kale hay-adda cuntada adduunka ee w f p ayaa weli waxa ay raadinaysaa xal ama waddo kasta oo ay marinka gaza ku gey karto gargaar ay doonayso inay ku gaarsiiso dadka ka barakacay weerarka ka dhacay gaza bayaan ay soo saartay w f p ayaa lagu sheegay inay bilaabayaan howlgal deg deg ah oo ay ku doonayaan in cunto lagu gaarsiiyo in ka badan siddeetan boqol oo kun oo qof kuwaasi oo ku nool marinka gaza iyo daanta galbeed kuwaasi oo haatan aanan haysanin wax raashin ah iyo wax hoy ah oo ay ku hoydaan w f waxay intaasi ku dartay inaysan qeybin karin cuntada sababo la xiriira halkaas oo xaalad qasan ay ka taagan tahay laakiin ilaa iyo toddobaatan saddex kun ayaa u yahay in saacadaha ama maalmahaas oo aadan raashin la gaarsiiyo iyo cabitaan ama biyo ay cabaan si dadkaasi naftooda loo badbaadiyo hay-addu waxay sheegtay in muhiim ay tahay wado kasta oo lagu gaarsiin karo raashin in dadkaasi lagu gaarsiiyo weli saaxiibayaal waxaad maqlaysan ogaal waayahay saaxiib yaal weli ogaal ayaad maqlaysaan eh, markana ah wararka dunida inteeda kale dib haddaan dib ugu noqono madaafiic ayaa ciidamada mayanmar ee eh, waxay ku garaaceen xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal oo ku taala gudaha dalkaasi mayanmar ilaa iyo labaatan iyo sagaal qof ayay dileen kontan iyo lix kalena waa ay ku dhaawaceen militariga mayanmar ayaa ku daadiyey xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah dhowr gantaal ama dhowr madaafiic waxayna eh, ka dhacday ama weerarkaasi uu ka dhacay waqooyiga gudaha dalkaasi halkaasi oo ay ku dhinteen labaatan iyo sagaal qof konton iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen afyeen u hadlay qowmiyadda fallaagada ee maamulka agaza ee ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ay geysteen milatariga mayanmar waxaa isku dhacsan qowmiyadaha ama qaar ka mid a ah qowmiyadaha dalkaasi mayanmar iyo ciidamada milatariga iyadoo milatariga awoodda dalkaasi ku qabsatay inta badan ay kasoo horjeedaan shacabka degan deegaanadaas ama qowmiyadaha ku nool waxaana dhacay inta badan weeraro iska hor imaad ah oo milatariga iyo qowmiyadaha qaar ay iska hor yimaadaan weerarkan ayaa dhacay gelinkii dambe ee shalay waxaana uu khasaaraha ugu badan uu ka dhacay hal deegaan ciidamada milatariga dalkaasi ayaa qaaday dhowr tallaabo oo ay dad shacab ah ay ku laayeen iyagoo weerar toosa ah kala hortegay ururka ama eh, qowmiyadaha qaar ayaa isku daya inay iska caabin ay kala hortagaan tan iyo wixii ka dambeeyay afgembigii ka dhacay gudaha dalkaasi myanmar waxaa jirtay inay sii kordhisay qalalaasaha u dhexeeya shacabka ama qowmiyadaha wadankaasi degah iyo militariga haddaan aadna afghanistan eh, dhulgariir cabirkiisu uu yahay lix dhibic saddex ayaa mar kale ku dhuftay galbeedka dalka afghanistan iyadoo sabtidii hore gariir uu ka dhacay gudaha dalkaasi ayaa haddana arbacada maanta ah lasoo warinayaa in deegaano kale oo ka tirsan waqooyiga dalka afghanistan laga dareemay dhulgariir xoogan dhulgariirka waxuu ka dhacay meel qoto dheer oo ku taala waqooyiga wadankaasi iyadoo lagu soo waramayo in labaatan iyo sagaal kilomitir oo iskuweera waqooyiga dalkaasi laga dareemay ruxmashada dhulka mutadawaciinta iyo kooxahaas mutabixiyaasha ayaa waxay soo tabinayaan warar naxdin leh inkastoo weli aan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah inta uu dhan yahay haddana waxaa jira khasaare xoog leh ama lixaad leh oo dalkaasi ku dhuftay dhulgariirku sabtidii ayay ahayd markii dhulgariir xoogan waddankaas uu ku dhuftay oo ay dhinteen kumanaan qof iyadoo kumanaan kalena ay dhaawacmeen weli daaro burburay ama guryo dumay ayaa dad nool laga hoos raadinayaa ama dad mid ah si loo soo helo wax un raq iyo ruux dad ku burburay ama dad ku waxyeeloobay daaraha dumay ee gudaha dalkaasi afghanistan weli saaxiib waxaad maqlaysaan ogaale markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way mateshaa faayada konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga badliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso waar kalamaanay waxaa la yidhi daruuraha hilaaciyo dabla shiday habeennimo dal fog bay ka muuqdaane waranna waxaan maqli jiray baddaada kuwii dabaashay kuwii berrigaaga daaqay haddaanay damba kaa lahayd dalkaygow ayaa ayaa dadku ah dalkaygow ayaa dadku ah walanna waxaan maqli jiray baadida nin kula dardaya daalna kaa badane aan doonahayn inaad heshan hadaayin abidkaae dadkuna moodi duulooda dhashoon wax u daxsoonayne dawa ma aakhira haddii loo kitaabdiyey war waxaa kaloo la dadku waa walaaldanina waa kala wadaysaa war cadowgii yuhuuddu ghazawa burbur guuriyena waxaan dhihi lahay ilaahbaa deeq baxshe madfaca daaraha kadaa war wallo weynay anugu wandaali idaayo idamaqdiinay daawada aryadhaha waxaa kaloo layidhi ummad yahay dibbiradu dadka way uga dartaa walle way uga dartaa war cabdulow magaalada garowe shir weyn baa ka furmay mucaaradkii o dhanna waa isugu yimaadeen ma doorashadii wakhti u qabteen war ma iskiibaa la yskugu yimi warwarka weligan waa dhexaradhaan anigu cabdulaan la hadlaya doorashada wakhtigeeda ma dhaafi kartay yidhaahdeen marka cabdulla waxaad ka tagtay warka madaxdaysu tume u ekaa waa keli daanayste wadadayama dawba ma wax loo dulqaataa hayehe bashiirdherow denimiya daadaalayo dooraashaadii diibu dhiiga denimiya daadaalayo dooraashaadii dib u dhiiga kaloo loo yidhi eh. dowladdii kacaankiyo intaan qaranku duuflaalin eh. intaan dibirtu waa nugu dhacdayo sharafku doorsoomin eh. dacda iyo intaynaan firshada darib u miilaysan dalka niman wax badan haystayoo damac ka tiiroobay gaasas ay direen iyo jabhado diiddan baysgalaye daryankiiyo hubkii laysku riday u geystay iyo dhiigga daatiyo hilbaha duurka lagu saafay inkastoo dadaal lagu baxshoo dad isku hawshaaray duqa in ihdiisaa fidnada loogu dawgalay warbowa maanta khiyaartar shirtay waxay yidhaahdeen doorashada haddii wakhtigeedii lagu qaban waayo awood baan isticmaalaynaa eeyaan loo kala harin waar bashiirow meeshaas dief baa soo celisiin war hadde waa waa dabcigiisoo muran waa daldalaaye doorashaday ka hadleen doorka ay noqon doonto dowladdaa xukumaysa warba waa haystaan in geetimirkay maraysahay waxaan ku odhan lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay waar wallo weynee somalilan way ka cadhootay soo dhaweynta firdhiya u samayseen faysal calo waraabena wuxuu yidhi annagu laascaanood waannu tagayna kana gabban mayno marka dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqla war mahayside madaxweyne qoorqoor maanta wuxuu tegey bacadweyn ma lugeeyee war adigu dagaalka qabaarmoogaad ka tahaye madaxweynuhu wuxuu yidhi dagaalka waa in la galaa oo khawaarijta laga saaraa koonfurta mudug marka hadda haysdaalinine maanto kalana madaxa na furan bay maraysaa hadda taas bisla waali maahinoo haddii madaxu furmo cabdulow iskadaba wareegeenna markii la sii fiiriyo madax furaanu ka hamaraan isleeda warwar mahaysaane madaxaana furan waxaa ka dambaysay dharaartan markii la gaaro inaan maryaha dhigtaabaan ku dhowaanayaa war anna waxaan maqli jiray iminka dhudhubiyo miyaan soo dhowaada warwaaqlow awalba nagama dheerayn war bashiir waxaad ka tagtay dhibtaan kula nacayaa dhibtaan kula nacayaa aryaadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi ow safar inow sahaylaan soco kaaraah u saxmiya safar inow sahaylaan soca kaaraah u saxmiya war cabdulla waxaa kaloo la yidhi safar baa la tegayaa iyo socota dheero soo noqod lahayno ina wada sugaaye war bashiiro markaan arkay xaaladda buntland waxaa igu soo dhacday sheeke xikmad leh taasoo ahayd halyeygii reer gandi oo hadda ka hor tareen raaca dhacay ayaa kab ka dhacday tareenkii markuu in yar socday ee u arkay inuusan kabtuu laaban karin ayuu kabtii labaad daaqadda ka tuuray dadkii tareenka saarnaa ayaa la yaabay qaarkood waxay isdhaheen ninkan caqli xunmaa oo kabtii hore hadday ka dhacday muxuu tan labaad iskaga tuuray kadibna nin tareenka la saarna ayaa wuxuu weydiiyey gaandiyow maxaad u tuurtay kabtan labaad mar haddiiba tii hore kaa dhacday wuxuu ku jawaabay ma awoodi karo in kabta intii hore aan u laabto eh. oo aan labadeeda kabad isku haysto eh. balse waxaan awoodaa eh. in aan tan labaad tuuro si nin hindi ah uu labada kabood u helo uguna xaragoodo marka soomaalida dhan waxaa ka maqan waxaadan adigu heli karin walaalkaa u ogolow reer buntlandna maanta waxaa la gudboon inay kursigiisu ogolaadaan war soomaalidu waxayba isku qanciyaan kursigu waxyaabaha saaxiibtinimada iyo ehelnimada laysku siiyo ka maahan war soomaalida keliya mahane buugoo qoray aadan barre ducaale qayb ka ah waxa uu ku sheegay in afrikaanku ay ku yar tahay isuquuritaanka laakiin adduunyada kale lagu kala hormaro cabdikuusow taasaan ku xusuusahahe waxaan maqli jira nin qabweyniyo nimaanuba qabi isqardoofe isqadariyeenewar cabdulaw haddii kursi laysku qadarinayo ma muuse bixi baa ku dheganaan lahaa warkalamaani biniaadamku wuxuu jecel yaha wuxuusan xamili karin tusaale ahaan biniaadamku in la boqradu jecel yahay haddana inta badan ma xamili jeceli karaan haddana in la jeclaaduu jecel yahay hal qofoo keligiisuuna dhibsanaya hadduu jeclaado war waxaa kaloo la yidhi waxaad jeceshay lama helo naftayday warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi ah. naftaydu naf bay rabtaa naftuna naf kalay rabtaa war waxaa kaloo la yidhi jacayl aan lagula wedin wakhtigaagayuu lumin war kalamaanay war mahaysiina nin bakhaylnimo dhammeeyey ayaa wuxuu arkay ragga khiyaarahow yaqaano uu ku soo socda oo marti u ah kadibna wiilkiisiiyuu la hadlay isagoo kor codka u qaaday martida maqashiinaya wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo orod suuqa aad marti culus bab haata noo timid ee hilib noo soo iibi cabbaar markii wiilkii maqnaay ayuu soo laabtay isagoo faramaran aabbihiiyaa inta iska dhigay qof hiyaaban oo wuxuu yidhi aaway hilibkii aan ku diray aabbow martida waa inoo fadhisaahe wiilka wuxuu ku jawaabay aabba hiliblihii markaan u tagay wuxuu ii sheegay inuu iyo hilib sida subagii ah kadib waxaan ku fikiray mar haddiiba waxba isdhaamin inaan ninka subaglaha u tago oo subag nooga soo iibiyo markii aan subaglihii u tagayna wuxuu ii sheegay inuu hayo subag sidii biyihii ah kadib waxaan ku fikiray mar haddiiba biyihiioo kale u yahay oo uusan biyaha waxba dhaamin inaan guriga iskaga soo laabto oo biyaha guriga noo yaalla aan isticmaalno kadib aabbahiyaa wuxuu yidhi mar haddaad sidaas garatay oo xaaladdu ay sidaas tahay caqliga anigaa kugu dhalay balse waxaan ka xumahay kabihiyaa waxay kaaga dhammaadeen marba dukaan sidaa u tegaysay wiilkiiyaa wuxuu ku jawaabay aabba kabaha aan watay waa kuwii martida war cabdikuusow taasu waa qawda maqashiin waxna how qaban war cabdulow hadda ka hor ninbaa wuxuu arkay nin ay qaraabo yihiin oo aan salaada ku fiicnayn markaasba wuxuu ku yidhi haddii aad salaada tukato oo si fiican aad salaada u xiriiriso toddobaad walba lacag baan ku siinaya kadibna ninkii toddobaadkii u horreeyey markuu salaadii waday ayuu ninkii u tego u yidhi ii hadda lacagtaadii ballan qaaday markaas buu wuxuu ugu jawaabay war masalaada ilaahay baan lacag kugu siiyaa kadibna ninkii tukan la yidhi wuxuu yidhi haddixay kuugu taal sidaad ii sirtay oo kaleaan kuu siray intii aan tukanayaba ma weyse qabinin naw waar macaliyeeru ahaa warbowkaasma mustafa maartinba waar kuwaas intay busaarada qabsatay safka hore kuma tukan miyaa aniyaa tabar waay toobad maahan kalamaanay magaalada qase markaad fiirisaan sida yuhuuddu u burburisay qarxii soomaal xasuusanaysaan welina isma haysan shacabka reer falastiin waa dagaalamayaan sida muuqatana israa'iil waa eedi doontaa hadda ay samaynayso war waxaan maqli jiray eh. waa boqol yahuuddu iyo rag baabiirinaayo baarka uu firaaye barqa laguma gaareene eh. hadda maraykankii wuxuu leeyahay eh. hub iyo diyaarado iyo maraakiib baan u dirayaa israa'iil ogow waxaa intaas loo marayana waa dad shacab ah oo isdifaacaya oo dhulkoodii lagu haysto wareedhaha war ma haysaane hooyo soomaaliyeed oo hal wiil ah oo keligiis ay wiil ka dhashay oo mali ahaa uu uga dhintay dagaalka khawaarijta ayaa waxaa la yidhi yaa u sheegi kara geerida wiilkeeda kadibna toddobaad cadaab markii laga qarinayey soomaalida he waa taqaaniinoo afkay ka falan mid baa u sheegay kadibna waxay tihi goobtii lagu dirirayaa u haray dhimasho waa loo joogaahe kadibna qofkii u sheegayaa wuxuu ku yidhi meeshii innagaa u harnay si buuxda gacanta ugu dhignay halkii uu ka filayay inay isbedesho ay oydo ayay inta mashxarad ku dhifatay waxay tihi insha allahu aniga iyo wiilkaygu jannadaan ku kulmi doonnaahay qorigii uu ka dhintaa laii keenaan ku dirire aryadhaha reer falastiinna beriga mamahaasay ka joogtaa iyakana gefka uma duqaataan gardarrada ma yeelaan geelida waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kale intaan kulmayno saaxiibayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaano allah iga adkaysan चुप चुप waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda ii ka arkoote adyad kuma geysan yo waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda i ka arkoote aan addimadaydiyo eersadoo ishayde aan adduunka joogin ha igeynin aakhiro aan adduunka joogin ha igeynin aakhiro xabeene aysan